الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فصل في بناء المفعلة للدلالة على الكثرة من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مصبعة والزائد اختزل من ذي المزيد كمفعات ومفعلة وأفعلت عنهم وفي ذا قد احتمل غير ثلاثي من ذا الوضع ممتنع وربما جاء منه ناذر قبل wuxuu doonayaa halkan inuu kaga hadlo wasan calaa wasni mafcalatin loo dhisayo laiskuna tusayo dhulka wax ku badan sida lafdigaba ka muuqata bishardayni ayaana lagu dhisaa yacni wuxuu u jeedaa dhul ayaa waxaa ku badan xayawaanaad ama nabaad ama wax unbaa ku badan waxaa dhulka ku badan shaygaa dhulka ku badan laftiisa sugo ismi jaamid ah ayaa calaa wasni mafcalatin loo dhisi marka mafcala loo dhisana mafcaladaa waxay calaamad iyo daliil u tahay oy tusini lafdigan mafcala ah ismiga laga keenay dhulka inuu ku badan yahay miaal libaax baa dhulka ku badan ma'sadatun baad leedahay ardun ma'sadatun waa dhul libaax badan oo mafcalatuntaasi macnaheedu wuxuu noqonayaa lafdigan mafcalaa ismiga laga keenay asada ayaa dhulka ku badan bishardayni baana lagu dhisaa mafcala waxaa lagu dhisaa laba shardi labadaa shardi shardiga hore ismiga laga keenaya mafcalatun ulaahiyu lsli waa inuu yahay asal ahaan waa inuu ulaai u yahay ziyaadaba ha ku jirto doonto usuushiisa ulaai waa inayan ka badnayn shardi weey shardi labaad ismulcayn waa inuu yahay wax la arki karo magac waa inuu u yahay sida asad oo kale yacnii ismulmacnaa mafcala lagama dhiso ee ismulcayni waa inuu yahay ulaaiyu lusuulna waa inuu yahay waa yahay ulaaiyu uul haddii uu yahay allaba sahlyo mafcalatun ayaa loo dhisay ziyaada haddayan ku jirin sida asadaad masadatun baad leedahay sabucun masbacatun baad leedahay dhulkii bahalka badnaa sidaa ayaad leedahay cushbun ayaad macshabatun leedahay yani dhulkii daaqa badnaa wey waayahay ziyaada haddii ay ku jirto ismiga waa ulaaiyu laakiin ziyaada ku jirta ziyaadadaad ka xadfi ziyaadada inta aad ka xadaftay inta usuushaad mafcalatun u dhisi musanifkaaba miaaliyey sida afcaa abeesadaa la yidhaahdaa dhulka abeesada badan afcaa hamsada waa zaaid inaad mafcalatun u dhista haddii aad doonto hamsada xadaf mafcaatun dhul abeesa badan weeye qaabkaasaa loo dhisaa laba wasan oo kalena simacnimuu ugu yimaadaa labadaa wasankaa qiyaas weeye laba wasan oo kalena simacnimuu ugu yimaadaa labada wasan ee samaaca ugu imaanaya waxa weeyaan ismi ee ficligii ulaaiusuul ahaa calaa wasni afcalat ficliga in loo dhiso liiskuna tusinayo karadaasi oo la yidhaahdo ardun acshabat اlardu dhulkii nabaadkii ayaayuu nabaad baa ka batayoo nabaadkii nabaadkiisaa badan waxaa kale acshabadaasi ismigeeda afcal ismigeeda faacil oo mufcilatun in loo dhisana waa surowdaa samac weeye oo ardun mucshibatun in la yidhaahdana way dhici karta laakiin mafcalatunta ayaa qiyaasa labada kale samaac weeye ee intaasuu sheegay musanifka waxaa ziyaadaah wasanka mafcalatun macno kaloo loo dhisaa jira macnaha waxa weeyaan tusin la istusinayo shay inuu shay kale sabab u yahay shay baa shay sabab u noqday kii sababka ahaa calaa wasni mafcalatun in loo dhiso iyadoo la isku tusinaya wax kale inuu sabab u yahay ayaad yaa suroobi karta sida alwaladu mabkhalatun majbanatun waladku waa mabkhalatun sabab bakheelid weeye sabab ruuxa bakheel uu ku noqdo weeye majbanatun sabab uu fulay ku noqdo weeye almiswaaku maharatu asiwaaku maharatun cadaygu waa sabab afka dahirayo mardaatun lirabbi rabbigaa sabab raalligelinaya weeye mafcalatun macnahaasina waa loo dhisaa oo mafcalatun tani ismiga laga keenay ayaa wuxuu sabab u yahay shay kale arrinkaasina waa loo dhisaayo musanifku uusan sheegin min ismi maa kaura smulardi mafcalatun ismulardi dhulka magicii mafcalatun weeye min ismi maa shay magicii xaggii xaal uu ka ahaaday kaura dhulka ku batay ka mili masbacatin weeye tii bahalka badnayd sabc ayaa laga keenay wazaa'idu zaa'idkana ukhtuzila waa la xadfay min dilmasiidi ziyaadada kii u saaxiibkaha ayaa laga xadfay oo ismiga ziyaada haddii ay ku jirtay ulaaiusulna uu yahay ziyaadadii ka xadaf saasuu ujeedaa manihi min ismi maa ismulardidaa mubtadaa mafcalatunna waa khabarkii mubtadaha min ismi maa kaura mafcalatunta ayuu xaalo ka yahay khabarkaa macnihiina wuxuu noqonayaa ismulardi dhulka magicii mafcalatun weeye min ismi maa shay magicii xaggii xaal uu mafcalahaasi ka ahaaday kaura farabatay ka mili masbacatin waa sida masbaca oo kale dhulkii bahalka badnaa wzaa'idu zaa'idkana ukhtuzila waa la xadfay min masiidi ziyaadada kii u saaxiibkaha xaggii ayaa laga xadfay ka mafcaatin weeye oo afcaa laga keenoo abeesadii hamsadii ayaa la xadfay wa mufcilatun iyo wa afcalatan labadaa wasanna qad uxtumilaa waa la soo xambaaray canhum sarfiyiin xaggoodaa laga soo xambaaray fii daa karadaa dhexdeedaa lagu soo xambaaray yacnii afcalad ficliga in loo dhiso ama ismigiisii faacile mufcilatun sidiisa in loo dhiso karadana la isku tusiyaa masmuuc weeye waa la maqlo oo sarfiyiin waa laga maqlay sida ayuu ujeedaa acalat mufcilatun wasanka mufcil ah iyo wa afcalat wasanka afcalat ah qad uxtumilaa labadaa wasan waa lasoo maqlay oo waa lasoo xambaaray canhum sarfiyiin xaggoodaa laga soo xambaaray fii daa dhexdeedaana lagu soo xambaaray hayru hulaaثiyi hulaaثi wixii aan ahayn mumtanicun hayru hulaaثi mid mancoon weeye min daakan alwadci ee dejintu ka mancoon yahay yacni hayru hulaaثi hulaaثiyusuul mar haddii uu ka batay rubaaciyusuul u gaadho ismularday ismu maa kaura ardu lagama dhisi karo ismularda lagama dhisi karo sidaa ayuu ujeedaa macnihi hayru hulaaثiyi hulaaثi heerkii mumtanicun mid mancoon weeye min daakan alwadci ee dejintuu ka mancuun yahay wa rubamaa jaa inuu yimaadaa suurowdaa naadiru naadir inuu yimaado minhu hayru ulaai xaggiina uu ka yimaado naadirka oo qubila la aqbalay naadirnimo inuu ku yimaadaa dhici karta laiskana aqbalo waa suurowdaa marmar laakiin qaliil weeye aad u yaryahay sidaa ayuu ujeedaa faslun fii binaa'i aalla ka mifcalin wa ka mifcalin wa mifcalatin min ahulaai suqisma maa bihi cumila shada lmuduqu wa muscudun wa mukxulatun wa mudhunun munsulun walaati min nakhala waman nawaa camalan bihina jaaza lahu fiihina kasrun walam yucba biman cadala waqad wafaytu bima qad rumtu muntahiya walxamdu lilaahi idmaa rumtuhu kamula uma asalaatu watasliimu yuqaarinuha الصلاة والتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسل وآله الغر والصحب الكرام ومن إياهم وفي سبيل المكرمات تلا وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا وأن ييسر لي سعيا أكون به مستبشرا آمنا لا باصرا وجلا كمفعلة وكمفعل وكمفعال ومفعلة سوق دلالي isma maa shay magicii cumila ficliga la shaqeeyey bihi shayga lagu shaqeeyey magiciisa waxaad ka dhalaalisaa waxaad u dhalaalisaa ka mifcaal ka mifcalin sida mifcal oo kale wa ka mifcaalin sida mifcaal oo kalena u dhalaali wa mifcalatin sida mifcaloo kale u dhalaali min aulaaiyi ulaai xaggiina ka dhalaali shada waxaa shaada almuduqu wamuscudun wamukxulatun wamudhunun wamunsulun walaati mid yimid midna khala ka yimidna shad weeye wamanna waa ruuxa niyoodo camalan ku shaqayn bihinna adawaadkan uu ku shaqeeyo jaaza lahu kaa waxaa u bannaan fiihinna adawaadkaa dhexdooda waxaa ugu bannaan kasrun kasro walam yucba looma aaba yeelin biman ruuxii cadala canaantayna looma aaba aabayeelinoo dan lagama yeelanin halkana wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi ismulaalla ismi la yidhaahdo aalada ficliga lagu qabtay ficli buu ruux qabtay aallu ku qabtay aaladii uu ka qabtuu doonayaa magac inuu bixiyo aaladaasi lix wasan ayaa u qiyaasa inuu u bixiyo bishardi ulaai waa inuu yahay ismiga aalada waa inuu ulaai yahay lixdaa wasan saddex ka miduu sheegay qaar shaad ina wuu raaciyey saddexda wasan ee faraha badan ee la isticmaalo waa mifcal mifcalatun mifcaalun saddexdaa wasan ayaa haaliba in la isticmaalo mifcal in la yidhaahdo waa qiyaas eh, mifcalatunna waa qiyaas mifcaalunna waa qiyaas saddexdaa wasan ayaa qiyaasa saddex kalena wuu ka tegey musanifka raxmatullaahi calayhi laakiin owsaanshaad ayuu sheegay oo dhowr ahoo samaaca waa yahay owsaantan shaadka ah awsaantan shaadka shaadkahe musanifka uu tiriyey mifcal iyo mifcaal iyo mifcalatun in lagu keenay ahaydee waxay ku yimaadeen mufcul miimkoo godan cayntana ay godan tahay mufcul ama mufculatu waxayse shaad yihiinoo mufcul lagu keenayaa ismul aallaha aallada keligeedoo meel taallo marka la ishaarayo magaceeda la sheegayo amaa aaladii haddiiba lagu shaqaynaye shaqadii aalada ay u ahayd lagu qabanayo qiyaas bay ku imaani intaas ujeedaa miaal muscud waa san sanka dawada la isaga shubo weelka lagu shubo yaa muscuda la yidhaahdaa sanka dawada la isaga shubo weelka lagu shubaa muscuda la yidhaahdaa mudhun subaga weelka lagu shubaa la yidhaahdaa haddaba aaladaasi weelku markuu meel iska yaalle magaciisa caadi u iska yahay ayuu shaad yahay oo muscud iyo muqxul iyo mudhun iyo lagu keenaya amaa markaaba haddii subag lagu isticmaalayo weelkii haddii sankushub loogu isticmaalayo haddii indhakuul loogu isticmaalayo mifcal bay ku imaanayaan qiyaas bayna ku imaanayaan intaas ujeeda waman waman nawaa bihin camalan bihinna jaazan lahu kasrunta sidaa ayuu ujeedaa haddii uu ku shaqaynayo ruuxa qiyaaskiibuu ku imaanay kasraha ahaa intaa ayuu ka mifcalin suuq dhalaali isma maa shay magicii cumila ficliga la qabtoo la shaqeeyey bihi asaga lagu shaqeeyey shayga aalada laga dhigtayee lagu shaqeeyey magiciisa waxaad u dhalaalaysaa ka mifcalin sida mifcal oo kale miftax oo kale wa ka mifcaalin mifcaal oo kale u dhalaali miftaax wa mifcalatin oo kale u dhalaali shada waxaa shaada almuduqu aalatu jajabintii aaladii wax lagu burburinayey tibti iyo waxay tahayba wa muscudun muscud ayaa shaada aalatu sanku shubidii wixii sankale dawadii sanka la isaga shubaya weelkeedii wey wa mukxulatun indhakuulka weelkiisi indhakuulka weelkii uu ku jiray mirwadkii ma isha la marsanayey ee waa weelku indhakuulka ku jiray wa mukxulatun wa mudhunun subaga weelkiisii ayaa shaada wa munsulun aalatusiibidii ayaa shaada seefkaa munsul la yidhaahdaa walaati mid yimid ayaa shaada min nakhala nakhala xaggeeda ke nakhala wuu saafiyeeye wey masafta iyo wixii lamidoo haruurka waxaa lagu saafiyeeyaa waxaa la yidhaahdaa munkhul aalatu saafiyeentii weeye wamana waa ninka niyoodo camalan ku shaqeen bihinna adawaadkaa uu ku shaqeeyo shaqadiiba inuu ku qabto ruuxa hadduu niyoonayo jaaza waxaa u bannaan lahu ruuxaasi fiihinna adawaadka waxaa ugu banaan kasrun mifcal inuu ku keeno uu u kasriyo walam yucuba looma aabayeelin biman ruuxii cadala canaantayna looma aabayeelaya dal lagama leh waqad wafaytu waan dhammeeyey bimaa wixii qad runtu aan doonayay muntahiyan xaalaan ahay dabayaaqada mid gaaray walxamdu amaan lilaahi alluu u sugnaaday id cillee maa wixii rumtuhu aan dalbayey kamula wuu dhammaaday uma asalaatu naxariis iyo wa tasliimu nabadgelya tasliimta oo yuqaarinu la xidhiidhaysa haa salaada la xidhiidhayso cala rasuuli rasuul dushii ha ahaato rasuulkii alkariimi ee wanaagsana alkhaatami dhammaystire arusul alkhaatimi dhammaystire arusula rususha dhammaystire wa aalihi rasuulka aalkiina ha ahaado aalkii alguri wejiga caddaa waasaxbi asxaabtii dushoodana ha ahaato asxaabtii alkiraami ee wan wanaagsanayd waman ruuxna dushii ha ahaato talaa raacay iyaahum asxaabta raacay fii sabiilimakrumaati wanaagyaalo wadadoodana ku raacay wa as'alu waxaan weydiisani allaha alla waxaan weydiisani min ahwaabi raxmatihi naxariistiisa maryaheeda xal uu ka mid yahay sitran hal astur sidriga oo jamiilan quruxsan sidriga oo mushtamilan qarinayo asturayo cala zallaati simbiriirooxiyinka dushooda wa an yuyasira inuu sahlo ayaan weydiisanin lii aniga sacyan camal camalkaoo akuunu aan ahaanayo bihi bisababihi camalka sababkii mustabshiran mid bishaaraysanayo aaminan ee badbaadsan laa baasiran mid weji tubaya aanan ahayn wejiran baqaya waqad wafaytu waan dhammeeyey bimaa wixii qad rumtu aan doonayey muntahiyan xaalaan intiheeyey xaal aan dabayaaqadiisii gaaray yacnii nadmigii aan doonayay inaan taxo waan dhammeeyey sidaa ayuu u jeedaa walxamdu ammaan lilaahi alluu u sugnaaday id cille maa wixii rumtuhu aan doonaya kamula wuu dhammaaday id carabiyada laba macnaa loo isticmaalaa tacliil iyo hayru tacliil hayru tacliil markay tahay waa daraf ama si kalena way noqotaa tacliil markay tahay mukhtalafe xaraf miya ismi miyaa laisku khilaafsan yahay ismiba hadday cilo sidan oo kale noqoto ma xarafba bacdi waa xarafay leeyahay calaamu tacliil oo kale wey qaarna waxay leeyin waa ismi darafda eh, islamarkaana cilada faa'iideynayo waayahay markaayaan cillo ahayn daraf inay noqoto waa laisku waafaqsanya weliba darfu limaa madaa min azaman zaman lasoo dhaafay tustaa idaada iyay mustaqbal u tahay idaaday cagsi u tahay idaada darfu limaa yastaqbilu min azamaan wey zaman soo socday tustaa idna limaa min azaman zaman la soo dhaafay waxay isaga mid yihiin labadoodaba jumla loo idaafeeya waxay ku kala duwan yihiin id mulaquljumla loo idaafeeya idaana jumla ficliya waxaan ahayn looma idaafeeyo cinda aljumhuur akhfash iyo kuufiyiina bannaynaya ismiye in loo idaafeeyo laakiin sida raajixa jumla ficliya waxaan ahayn looma idaafeeyo waayahay mafcuulun bihi inay noqoto id mukhtalaf weeye qolaa waxay leeyiin mafcuulu bihi bay noqotaa wadkur fi kitaabi maryama idintabada id taasi waa mafcuulu bihi bay u ciraabayaan qolana waxay leeyiin weligeed mafcuulu bihi ma noqoto darafnimay ku nasbisan tahay mudaafu ilayhinimay marmar ku jarmataa oo yowma idin iyo xiina idin ayaa mudaafu ilayhi looga dhigaa haddii aan laga dhigin ee waxay ku nasbisan tahay darafnimo mafcuulu bihina ma noqoto aayadda ayaa wixii la midana mafcuulu bihi maxduufay daraf u tahay oo wuxuu noqon lahaa wadkur fi kitaabi maryama soo maaha wadkur fi kitaabi kitaabka dhexdii waxaad ku sheegtaa qisata maryama maryamo qisadeeda id waqti uu qiso ah ee mafcuulka bedelkama aha waka walxamdu lilaahi mahad allah iskale id cille maa wixii rumtuhu aan dalbayaa kamula dhammaaday uma asalaatu naxariis iyo wa tasliimun badbaado iyo nabadgelyo tasliimta oo yuqaarinu la xidhiidhaysa haa salaada cala rasuuli rasuulka dushiiha ahaato rasuulkii alkariimi ee wanaagsane rasuulkii alkhaatimi rusula rususha khatimay alkhaatimi rusula wasfigaasa u khaasa rasuulka calayhi salaatu wasalaam magaciisu kaga maarmay mar hadduu wasfi u khaas isheegay oo wasfi aan lala lahayn wey wasfiga aan lala lahaynna mowdicu calamkii ayuu joojiyayoo maxamed inuu yidhaahdo ka kaaftoomay wa aalihi aalkiisa dushii ahaato aalkii aluri wejiga cadda aaru jamceedi weeye ficlu linaxwi axmarin waxamra aluri wejiga cadda waasaxbi asxaabta dushoodana ha ahaato asxaabtii alkiraami ee wanwanaagsanay waman duul dushiina ha ahaato salaada iyo salaamtaasi talaa raacay iyaahum asxaabta iyo salafka raacay fii sabiili lmakrumaati wanaagyaala wadadoodana ku raacay wanaaggii wadada ayuu ku raacay aayaddii ayuu ka dhuxul qaadanayaa waasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina tabacuuhum biixsaani makruubaadka uu ku sheegay ixsaankaa wey waman axad dushiina ha ahaato talaa raacay iyaahum asxaabta raacay fii sabiili lmakrumaati wanaagyaala wadadooda ku raacay wa as'alu llaha alla waxaan weydiisani min ahwaabi raxmatihi naxariistiisa maryaheedii xaal uu ka mid yahay sitran hal mara jamiilan ee quruxsan mushtamilan kulmini cala zallaati sambiriiraxooyinka oo idil raxmadda allah subxaanahu wa tacaala waxyaabaha laga helayo oo nicamta iyo wanaagga ah ayuu mushabba ay mushabahu bihi ka dhigaya yuu mushabbah ka dhigayaan ujeedaa mushabahu bihina maryuu ka dhigay waayahay yahay wajhu shabahana waxa weeyaan mid walba wuxuu qariyaa waxyaaba makruuhaadoo la nacban yahay maryaha dee cawradaada iyo waxyaabaha in laga arko aada nacban tahay iyoyuu qarini raxmadda rabbi waxyaabaha laga helayana dee kufraan iyo dembi dhaaf weeyaane dembigaadii in lagu qabto iyo xumaantii waxaasay qarin mushabahu bihiga ayuu soo cariye qaatay oo awaabtii ah isticaarada magacu bixi isticaara tabiciya ee isticaara makniya soo maahan wax ka jira lama arko <laughs> tasriixiya waaye mushabahu bihigaa sheeg <laughs> waa la go-deen waayahay was'alu llaha alla waxaan weydiisanay min ahwaabi raxmatihi naxariistiisa maryaheedii xaal uu ka mid yahay sitran maraan weydiisanay hal maro hal isku joog sitriga oo jamiilan quruxsan sitriga oo mushtamilan kulminayo wada qarinayo cala zallaati simbiriirxooyinka oo dhan wasalu llaha min ahwaabi raxmatihi sitran jamiilan cala zallaati mushtamilan waqtigan haddeer aan joogay nadmiga aan taxayo wixii ka horreeyey gafafkii iga dhacay yacni gafafkii iga dhacay in laii dhaafo oo maryaha dembiga qarinaya la i dul saaro taasaan rabbi weydiisani mustaqbalka ka waran soo socda cumrigaada inta ka dhiman wa an yuyasira lii inuu ii sahlo ayaan weydiisani cumrigayga inta ka dhiman lii aniga inuu ii sahlo sacyan camal camalka oo akuunu aan ahaanayo bihi bisababihi camalka sababkii mustabshira mid bishaaraysanayo mustabshirka oo aaminan badbaadsan laabaasiran mid wejitubaya aanaan ahayn wajilan ee baqayo jadilan ee faraxsan waayo isku mid laa baasiran jadilan baasiran mid aan mid aan wejitubaynin jadilan ee faraxsan ama laa baasiran mid wejitubaya aanan ahayn wajilan mid baqaya aanan ahayn wallaahu aclam sal